bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi وaalih وsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii lixdanaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim waxaynu ku soo jiray axaadiistii ku saabsanayd shafaacada iyo in ahlu towxiidku ilaahay subxaanaه wa tacaala uusan naar ku waarinaynin qال الإmام رحimه الله تعالى xdثna أbو bكر بن أbي شhيبة qاaل xdثna عفاn بن مسلم الbاhلي xdثna حmاd بن سلمة أbو سلمة البsري xdثna ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك عن بن مسعوud رضي الله تعالى عنه أن رsuuل الlahi صلى اه عليه وسلم qاaل rasuulka ilaahi wuxuu yidhi آakhiru man ydخل الجنة أxadka u danbeeya janno geli doona rajul weeye fahuwa ymشhi maraة xalaynu soo maray axadka ugu dambeeye janno geli doona iyo axadka ugu dambeeye naar ka soo bixi doona waa hal axad wey waa hal shakhs hadaad ugu dambayso naar ka bixidda ama jidsiraad mariddana waad u dambaynaysa marka hal shakhsi ama hal sinfi ayaa laga hadlayaa fahuwa yamshi waa soconaya marata mar wuu lugaynaya ninka asaga ah oo jidka siraad buu ku lugaynaya wa yakbu marata marna waa ku af af buu u dhacayaa inkibaabku marka waa in lagu hamburiyi horhoraa u dhacdo wey watasfachu naaru naartaa dhankalaasi ama leefi marata mar kale safcigu saddex macnaa luq ahaan lagu tilmaamaa caan uu ku yahay in macaanidu ay ka bataan waa laga yaabaa laakiin saddex waa u caansan safcigu mar waxaa la yidhaahdaa in dab laguu gubo oo marka kadibna uu kugu reebo dabkii halow iyo madow kugu reebo waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa safcigu dhankalaaso iyo dhurbaxaan lagugu dhufto waxaa kaloo la yidhaahdaa in fooda lagu dhufto oo lagu jiido saddexdaa macnaba waa la yidhaahdaa axaadiisuna saddexdu waa ku yimaadeen qur-aankana waxaad ku aragteen lanasfacan binnaasiya marka watasfachu naaru maratan naartaa dhankalaasi ama dhurbaaxi ololkeedii baa ku dhufanay ama ololkii iyo humrihii baa leefaya ama fooda la qabanaya waa la tuuraya fooda marka haddii lagu dhufto horaad u kufaysa hore hadduu u kuftana wayakbu maratan macnihii baa soo boodaya yakbu mara marka maadaama yakbu mara la soo sheegay macnaha fooddhufashada ah aan ka dayno lianna alaslu fi اlkalaami wa altasiis la ta'kiid nusuusta iyo alfaadda waxaa asala inaad ku xambaarto lafdi walba inuu macno cusub faa'iidaynayo oo uusan ahayn in la soo celcelinayo warkii hore ayb alaslu fi اlkalaami tasiisu la ta'kiid haddana marka watasfachu الnaaru maratan aan fooddhufasho ka dhigno waxay isku macno noqonayaan wayakbu maratan bay isku macno noqonayaan waana marka laga wanaagsan yahy faidaa maa jaawazaha markuu tallaabo naartii iltafata ilaahi waa daymoonaya faqaala wuxuu odhan tabaaraka aladii najaanii minka maadi baa laga cabiran lanna waa hay lahuba inuu dhacahayo shay lahuba inuu dhacahayo weeye saa darteed baa wax dhacay looga soo qaaday laqad acطaani اllahu rabbi wuxuu isiiyey alxamdulilah tabaaraka aladii najaanii allaha barako badan weeye ama sarreeya najaanii minkii iga kaa badbaadiyey laqad acطaani اllahu rabbi wuxuu isiiyey shayan shay ma acطaahu axadan uusan axadna siinin oo min alwaliina dadkii horeeyey ah iyo alaakhirin inta dambaysay ah waa sida markaa isagoo ay la tahay marka loo firi lafihiisa aad baa loo badbaadshay faturfacu lahu waxaa loo koryeeli shajaratun geed weyn baa la tusahayaa oo xagga jannada ka xigta fayaquul wuxuu odhanaya addoonkaasi ay rabbi rabbigayow adninii ii dhowe min hadihi shajarati geedkaa asagaa ii dhowe faliastadilla aan hadhaysto bidillah hooskeeda wa ashraba min maaiha biyaha ka hoos qulqulina aan cabo oon baan kalax ahaye fayaquul llahu tabaara ilah wuxuu ya bna aadam ina aadanow lacallii waxaa laga yaabaa in actaytuka haddaan ku siiyo su'aashaadii oon geedkaa ku geeyo biyihiisana kuu fasaxo sa'altanii hayraha inaad wax kale ay weyddiisato ayib yaa laga yaabaa fayaquulu yani waa su'aal horan baynu soo mara ma laga yaaba iyadoo inaga horan baynu soo fayaquulu wuxuu odhanayaa laa yaa rab maya rabbiyow mar dambe wax ku weydiin maayo intaana la yeelo wayucaahiduhu ilaahay buu la ballamaya ballandhaareed buu rabbi la gelaya muxuu ku dhaaranaya anlaa yas'alahu inuusan weydiisanin hayraha hayra ashajarati wa shurbi min maa'iha wa rabbuhu rabbigiinna yacdiruhu waa u cudurdaaraya maxaa yeelay wuxuusan addoon ka wuxuuna isku halaynaya ilaahay naxariistiisana waa isku halaynaya raje iyo ah, ifafaale iyo tusaalooyin in loo naxariista muujinaya wuu arkay naartii baa horta laga badbaadiyey nin naar ka badbaadayna maxaa sugahaya janno marka qaraa'in buu isku hallaynaya ballantii marku uu qaaday koluu wuu jebinayaa ayib naxariista rabbigay buu isku halla waxay muslimiintu in badanoo ka mida ay dunuubta ugu dhacaan in badanoo ka mida waxay dunuubta ugu dhacaan weeye maxaa keenaya qofka muslimka muslimkaee twiid ahlu tawxiidkae wanaagsan macsibu ku dhacaya macsiyada iyo taacada macsiyada kama jeclo laakiin waxbuu isku halayan rajaa jirta ilaahay inuu kafuur raxiim yahay dunuubtao dhan dhaafuu og yahay manfacadan adduunyada caajilada'ana wuu dedegsanhayaa yastacjil biha manfacadii iyo maslaxadii aakhare ee soo daahaysana dib wuu dhararsanaya asagoo labadii shay midna dhararsaday midna soo degdegsaday xaggana isku hallay ilaahay naxariistiisa labada arimood buu isu keenhaya marka wuxuu leeyahay ba iskaga dhac ilah waa hafuururaxiim taasaa keenaysa waxyaabaha keenay ka mid tahay markaad ma'hadka masalada aad fiirinayso waxa bini aadamka ahlu tawxiidka macsiya ku rida waa labada qodob isku halayn wuu ilaahay isku halaynaya naxariistiisa iyo ilaahay ufraankiisa iyo dambidhaafkiisa waa alrajaa iyo baashi oo degdegayso nafta ay ku riixayso ay ku leedahay waa faa'iido wanaagsanee bal ku bood culayska iska rid shaydaanna waa riixaya nafna waa riixaysaa allana waa isku hadlaynayaa salaadaha tukan iyo istikfaartaada iyo hawlaha xajkaada qac ka siin buu isleeyahay wax badan buu isku dardarsanaya xisaabuu isku dhufanaya markaasuu dembiga ku dhacahaya sidaa darteed culamadu waxay ku ijmaaceen ruuxu hadduu macsiya ku dhaco dembi la yimaado asagoo innaba aan qoonsanaynin raje ilaahayna aan qalbigiisa ku jirin fahuwa kaafiru fahuwa kaafiru iska ilaali waxa ku badbaadinaya waa qalbigaada wax ku jira ee wanaagga rajada khawfka markaad macsiyada gelayso waxaad isleedahay talow hadday naftu qalaf kaaga tidhaado caqliga hataa kula hadlay qalaf hadday adoo ku jira macsidu ay kaa tidhaado soo ahlunaar ma tiid adoo qoobgariiraya yaa ciidankii badnaa ku riixaaya khawfkaana waa jira isku hadlayn rabbina waa jirtaa subxaanahu wa tacaala amac adduunyau degdego hadda wixii ninkii beenta sheegay l hebel beenta maad iska daysi maxaad beenta ku fashaa runtay ka nacfi dhowdahay buu runtay ka nacfi dhowdahay haddaan runta iska sheego hahdo hormaa saaka waa qureecday maantana xoogow qadaa aan fiicnayn baan haya casariyaan u baahnay aysiiy <laughs> waa ligu quslibo haddaan laakiin ka bilaaba shalay baan waxaan afka saara dibna iigu dambays oon dhacsaal baan ahay kelidaan ka duleelaa tuubbaa igu rakiba oon been daldala nin baa i daqano wax ii tuuri buuri marka runti iyo beento beentu runtay hee ka nacfi dhowdhay buuri bini aadamku marka waxyaabaa ay sheeg sheegtaan addoonkan marka isku hallayn baa ku jirta naxariista rabbigay baa u muuqata naar baa laga badbaadiyey ballamuu qaado marka saasuu u jabinaya saasuu u jabinaya fayaquulu warabbuu rabbigiina yacduuna u cunudaaraya liannahu u fiirsa yaraa wuxuu arkay weeye ama wuxuu arkaya maa laa sabra lahu calayhi maa laa sabra lahu wuxuusan ka sabri karin lahu damiirka marka mudakarka maadi baad u celinaysaa haddi wuxuuse axadna maa laa sabra lahu calayhana bacd nusakh baa yaa qora iyo riwaayadka wuxuu arkay w maa laa sabra lahu calayhi wuxuusan ku sabri karin kana sabri karin buu arkaa waa soo ifaysaa naarna waa ka soo badbaaday rabbi raxiim oo hafuurana waa hor marka wuxuu isleeyahay hore iskaga soco ilaahay ha ku canaanto dhagarow ha lagu yidhaahda laakiin aakhir jannuun baa lagu adkaysu isleeh <laughs> fayudniihi alla u dhowaynaya minha min ashajarati wa maaiha fayastadilu bidilha buu harsanaya hooskeedii wayashrabu min maaiha biyadin waxbuu ka cabahaya uma turfacu lahu waxaa loo koryeelaya shajaratun hiya iyaduba axsanu ka wanaagsan min aluulaa tii hore tii horeo kale hadday tahay iska sabri lahaa tii wax ka daran baa la tusahaya marka xusdhihii tiiba waa lagu daaye tana isdharriijo ilaahay ku calaacal waa lagu naxariisanhayaa fayaquulu wuxuu odhanayaa ay rabbi rabbigow adnini ii dhowee min haadihi tantada ii dhowee geedkan kale kan kale soo baxay liashraba min maa'iha biyaheeda aan ka cabo wa astadilla bidilliha hooskadan aan hadhaystee laa asaluka hayraha waxaan ayada ahaynoo dambana allah ku weydiisan maayo fayaquulu ya bna aadam ilahi wuxuu odhanayaa in aadanow alam tucaahidnii miyaadan ila ballamin cahdi miyaadan gelin anlaa tas'alanii hayraha wax dambe inaada geedkii hore waxaan ka ahay inaada i weydiisanin fayaquul ilah wuxu lacallii in adnaytuka haddaan kugu dhoweeyo waxaa laga yaabaa minha min ashajara aaniya geedkii labaad tas'alunii hayraha inaad mid saddexaad i weydiiso fayucaahidu allu la ballamaya anlaa yas'alahu hayraha geedkaa geedaan ka ah inuusan weydiisanin warabbuhu yacdiruhu liannahu yaraa wuxuu arkaa maa laa sabra lahu calayhi ayb wuxuusan ku sabri karin amuusan ka sabri karin fayudniihi minha ilahay baa geedka labaad u dhowaynaya fayastadilu bidillaha wayashrabu min maa'iha ila waad soo marteen uma turfacu waxaa loo lahu shajaratun geed saddexaad cinda baabi aljanna tan waa jannada geed weyn oo ku yaallaa loo koryeelahaya hiya ayaduba axsanu ka wanaagsan min aluulayayni labadii geeda hore way ka wanaagsan tii koobaad tii labaadba way ka shani kulushahay waa ka qiimo badan tahay fayaquulu ay rabbi adnini min haadihi labama allow soo maraya tanna tanna allow ii dhowi buu odhanaya liastadila bidillaha waashraba min maayiha laa asaluka hayraha ilaahi subxaana wa tacaala laa asaluka hayraha misagoor buu soo laakiin asaga xujada lagu oogahayaa naxariista rabbina waa la tusayaa ayb laa asaluka hayraha midaan waxaan ayada kay ku weydiisan maayo fayaquulu ya bna aadam alam tucaahidnii anlaa tasalnii hayraha miyadan ballan ii qadin hadda ka hor inaadan wax dambe ii weydiisanin qaala xuna balaa yaa rab rabbigo haah waa kuu ballanqaaday laakiin soco weyda ballantaydii addoon daciifaan ahay naxariisna waa ii muuqataa <clears throat> haadihi laa asaluka hayraha tan tan uun ilaah mad igey wax dambe ma jirto jannada qarkeeda deris igaga dhig warabbuhu yacdiruhu liannahu yaraa maa laa sabr lahu calayha minha alla u dhowaynaya faidaa adnaahu minha warkiisii ad waba ka socon maayo hore uu sheegay addoonku markuu ilaahay geeddii u dhoweeyey jannada albaabkeeda kadinkeeda ku taalla fayasmacu wuxuu maqlayaa aswaata ahlijanna ahlujannahi sheekadoodii iyo minqaxoodii iyo rayrayntooda ibuu maqlahayaa ma ogtahay adoo baahan haddii meel meeshana uu kaaga soo carfo shaah la karinhaye iyo qurfihii haylkii iyo bariis karahaye iyo hilibkii shiiridiisii alaab derbigun baad sabili xilaa wadda ka dhaca isgaran maysid wixii doona hala sameeyo alaabta la daldalima wax ka daldali qolyaha sabta wiidaysan jira howlaha weydiiya iyagaa garanaye almuhim sabtu meeqay ahayd sab qariibe iyo sab baciide iyo sabwidawida la yidhaahdaa saddex qaybood wey baashu ree koonfureedka walaa aad u yaqaan almuhim addoonkan waxaana u muuqda wixiiba markaa <laughs> wixii socon mahayaade mar hadduu maqla ahlujannihi codkoodii maxaa meesha yaalla fa yaquulu ay rab rabbigayow adkhilnii haygeli wax kala allo ma hadhine qarkeedii baan imide inta horena waa soo cafide tanna allo iigu darwey jannada allo igee ilahi waa hafuurraxim subxaanahu wa tacala fa yaquulu ya bna aadam maa yasriinii minka ibni aadamow maa yasriinii min asaryi wahuwa alqacu in shay la gooyo eeddaada maxaa iga reebaya wey rabbi baad ku haysa tuugma umbaad wadaaye kolba meel baa lagu gey waa soo tallaabiya maxaa kugu filanoo ku qanciya wey maa yasriinii minka maxaa su-aashaada iga reebaya maxaa ku qancinaya ayurdiika ma kugu filan yahay Eh, an uciyaka inaan ku siiyo addunya wa milaha cafwan addunya wa milaha macaha adduunye iyo labanlaabkeed adduunya oo dhan iyo labanlaabkeed iyo mid kale oo dhiganta inaan ku siiyo qaala rabbi atastaizu minii wa anta rab اlcaalamiin ilahu may u kajamaysaa bu adu rabulcaalamiina miyaad u kajamaysa ninkayga hadda iyo in yaroo biyo ah adduunye iyo labanlaabkeed qaado ma kugu filan tahay allow may u kajamaysaa buu anaad igu jejeesaysaa ama igu jaymaysaa wa anta rab اlcaalamiin fadaxika bnu mascuud cabdulaahi baa qoslay abu cabdiraxmaan faqihu صaxaaba faqaala alaa tas'aluunii mima adxak taabiciinay maa i weydiisaan ku qoslahayo taabiciin baa fadhiya anas baa fadhiya anasoo saxaabi baa xadiidka ka qaada waa aragtaan waa inaga soo marra cabiida ibn camran asalmaani oo ka qaata waa inaga soo maray saxaaba iyo taabiciinba waa la fadhiya ma ay weydiisaan buui waxaan ku qoslahay fa qaaluu waxay dheheen waayah waa runtaaye waaban kaa cabsanaynaa laga yaabaaye mima tadxaku maxaad ku qosashay cabdulaahiyow qaala hakadaa daxika rasuulullah sidaan anugu u qoslay buu nabiguna u muusooday calayhi salaatu wasalaam fa qaaluu saxaaba waxay yidhaahdeen mima tadxaku yaa rasuul allah rasuulka ilaah ku qosashay ilagaadu ha qoslee qaala min daxiki rabbi اlcaalamiina xiina qaala atastaizu minii wa anta rabb اlcaalamiin nabigu wuxuu waxaan ku qoslay qosolka ilaahay subxaanaه wa taala addoonka oo ku qoslay markuu yidhi allow ma igu kajamaysa adoo rabbulcaalamiin ah markaad i leedahay adduunyo iyo labanlaabkeed ma kugu filaya ninkaygu tuugahayee baryahayay geed in la hadhsado allow ma igu kajamaysaa ilaahay baa ku qoslay subxaanaه wa tacaala rasuulkuna wuxuu u qoslay muwaafaqatan lirabbi اlcaalamiin saxaabiguna muxuu u qoslay muwaafaqatan lirasuuli rabbi اlcaalamiin waa meeshuu odhan jiray maaziri xadiidkan lama awili karu leh nawi waa awilhaya hadda waa bariiqanaya wadaad ashcari a weeye marka xadiidkii buu qaadan la'yahay fayras baa u horeeyey wadaaddihiisii baa aafeeyey waa imtixaan haddii aad xadiidkan awisho rido aad ku awisho nuxurkiisaa dhumaya jazaalat اllafdi almacna الrafiic fi اlxadiis o dhan baa dhumaya suurada nabigu uu bixiyay calayhi salaatu wasalaam ilaahay naxariistiisa gubannimadiisa dulqaadkiisa iyo rasuulku oo isku dayay inuu waafaqo rabbuhu wxoo dhan baa dhumaya waxoo dhan dhumaya calayhi salaatu wasalaam marka waxaa weeye wixii rasuulku uusan ka danqanin ee weliba uu u bogay ee ku qoslay baa wadaadku dhibsanaya nawiga ah soo mushkilo ma aha bidca inta yaray kuu geysato dad walba abtir bay leeyihiin abtirkeennu xaggee diineed saxaabi iyo rasuulkuu galaa saxaabi iyo rasuul iyo ardadoodii wixii la wanaagsanaa baa kula foolxumaan su-aafo ma ah waa ugu yaray bidca leedahay bini hadda aabbahaa wixii la wanaagsanaa inaad wax ka sheegto ma awoodid waalidka allahu naxariistee nin barakays laakiin eh, waad si toos uma weerari karta aabbahaa iyo hooyadaa iyo awgaa iyo waad wareegaysan maxaa yeelay abaal bay kugu leeyihiin waa asalkaadii adu farac baa tahay aabbaheena iyo marka rasuulka yaa nagu xaq badan rasuulku wixii uu la wanaagsanaa ee u bogay ee ummaddana u tilmaamay baa adoo markaad wadaad bidca a tahay yaad xumaan kula noqonoo kula fool xumaan jiric yaa kaa kici lama qaadan kare waa in la yidhaahdo waxaan ku qoslahayaa min daxika rabb اlcaalamiin raalli ahaashuhu ilaahay ka raali noqday e adoonka ka raali noqday maxaa raali hsh keenaya hadday raali muxuu nabigu u qoslahaya hadday raalli ahasho fal dhacay oo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu sameeyey buu nabiguna ku dayanaya saxaabiguna ku dayanaya riluhu marar uu soo hormarayba in naar laga badbaadiyey baa rila ah in janno la geynhayaa rila iraadat اlincaami wاlixsaan laftirkeedu waa maxay maxaad ka cararaysay daxiku waxaa tidhi waa sifo ee makhluuqaadku tagayuru xuduud baa ku jira xataa ridaha doonidiisa xuduud iyo tagayur ku jira leanno waa wax alla ku soo kordhaya subxaana wa tacaala horaan muusan doonin hadduu doonay idan iraadadan maxay tahay waa xaadita waxaadna ka cararaysay ilaahay maxal ooma hadlay lilxawaadii horaan ma uusan doonin bacda daqaaqina rabbi wuxuu doonay inuu addoonka ka raal noqdo incaamiyo oo u naxariisto oo wanaag siiyo maxaad la timid taqayuru xuduud baa maxaad ka cararaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad adigu hadda sheegteed sifada ku awasheed ku leexisay ee taxriifka laftirkiisaa khatar ku a ah madhabkaada marka fiiriyo lann waa taayur calaa madhabika marka la eeg horaana waxaan jirin ba alla ku yimid sooma addoonka saacadoo ka hor raalli lagama hayno waa isagii soo marayay calaa ra'yika soo marayay inuu naar la gaadhay meeshii annagu aan lahayn ilaahay waa u qoslay subanahuna waa qoslay muwaafaqat lirabbi alcaalamiin saxaabiguna waa qoslay adu maxaad leedahay xilligaasa ilahay wuxuu doonay inuu ka rabi noqdo ama ixsaan u sameeyo horaan wuxuusan doonin buu rabbi hadda doonay soo idan waa taayurun wa xuduud saa dadka raasi wuu garrama wuxuu yidhi ilaahay baa nalehe madhabkan annagu aan wadana buuhi tagayurku iyo qiyaamu اlxawaadii billaahi rabbi اlcaalamiin waa madhabu jamiici طawaa'if min ahli اqibla buui ashacarihiisa ku wereerin buui ka akhri kitaabkiisa alarbaciin fi usuul اddiin nafs shay war waxaan sida ama nusuusta aan raacna buui ama nimankii la odhan jiray muctasilii jahmida oo warkoodao dhan annaguna wax walba aan diidno laakiin taayuri haddaan ku wareegaysano iyo nin walba waa madhab laazim lahu waa laazimaya iraada laftirkeeda xuduud ah oo xawaadi ah marka waxaas laguma laguma rafaado tashbiiha ka imanaya muxuu wadaadku wuxuu haddaan daahirka maro tashbiih baa ka imanaya tashbiihu midna waa madmuum midna waa waajib liiimaanika in makhluuqaadku iyo alle wuxuun iska shabahaan macno guud waa laazim ninkii diidana wuu gaaloobayaa adiga maxameda iyo aniga xasana waa jira waa jira hadda mushaabaha ku jirta kufri ma qaamisa maa wujuudu rabbi اlcaalamiin ma yaha axad mawjuuda aduguna maxaa ta mushaabaha ku jirta hadda gaalowdeen ilaahay cilmi buu leeyahay aduguna baad leedahay haye mushaabaha ku jirto ay sifo walba haddaan macno guudoo mushtaraga uusan jirin sifaadka rabbigay iyo axkaamta la sheegaya iyo diinka maynan fahmayn laakiin sifo walba cinda ahlilcilmi iska badaa caqaa'idiyiin iyo tawxiidiyiine u laaba carabiyada kullu sifatin waa bixasabi mawsuufiha sifo walba bixasabi اlmawsuuf qowgaas sankaadi iyo qowga ma qowga sankiisa xaggeed ka timid gacankaasan hadda soo maray gacantaadi iyo gacankaa biyaha qaad ee qulqulhayaan isku midba shay walba sifadiisu asagay u cunantaa ee ku baab tahay qosolka subana calayhi salaatu wasalaam iyo ka ilaahay waxaa ka dhexeeya macno guudoo qosola laakiin mid walba wuxuu u cunamaa axadka la yimid qosolka subanu waa ka duwan yahay midka rabbulcaalamiin khasaaista iyo axkaamtiisaba laakiin macno guudo waxay wadaagaan almacna alugawi oo lagu fahmi karo sifadan iyo shaygan ku fahmi karo ilaahay uunkiisuu ka sarreeya qur-aanku markuu yidhi arraxmaan cala istawa macno guud baanu ka fahmaynaa oo aan sifada ku garanayna haddii kale waxaa ka imanaysa ilahay wuxuu nagula hadlay shay aan la garanaynin macnihiisii oon bayaan ahayn oon naxariis ahayn oon hudiya hanuun ahayn marka haddaad mushaabaha tiraahdo taxqiiji umbaa lagu dhihi mushaabahad ujeedaa almushaabaha bayna alkhaaliq wاlmakhluuq waa laazima likulli axadin yaquulu laa ilaha illa اllah maxaad marka ii soo kordhisay ilaahay aragti buu leeyahay basar adna basar baad leedahay indhahaadu indhahan wareegsanee guluubkeed wax ku aragta weeye ilaahay subxaanaه wa tacaala maadaamuu hayb naga maqan yahay rasuulu rabbiاlcaalamiin intuu nooga soo tabiyey baanu maraynaa waxaana aaminaynaa in sifada ilaahay ka duwan tahay midda makhluuqa laysa ka milihi shay wa huwa الsamiic اlbasiir waa sugaynaa ibaat bilaa tashbiih ama tashbiih aan iska dayna aan dhahano ibaat bilaa tamhiil iyo iyo waxaan ka cararaynaa tanziih baan la iminaa bilaa taciil tanziihun bilaa tacطiil waihbaatun bilaa tamhiil ila qur-aanka israaciyi laysa ka shay waa tanziih wa huwa samiicu basirun waa ihbaat ilaahay samci baa loo sugay oo basar baa loo sugay ismigii samiic ahaayo basiir baa la sugay sifatu samci walbasar baa la sugay xaggana maxaa soo yidhi laysa ka shay marka khasaaista waxay u khuduucaysaa axad walba iyo mawsuufka u khuduucaysaa idan aلصifaةu waa taabicatu lilmawsuuf aلصifaatu waa farcu الdaat ilaahay subxaanaه wa tacaala daatadiisa iyo kayfiyadiisa lama yaqaano shaaricu intuu noo sheegay baanu ku gaabsanaynaa laakiin markaad jiriciyooto waxaan ku leenaha hadda jiriciyada laftirkeeda way kugu jirtaa maxaynu ku badbaadnaa suubanaha tubta inoo mara aan maro war kale iska joojiya suubanaha warku inoo maray iyo tubtu inoo qaaday baa inagu filan waxaano dhan marka waa war aan anfacaynin shareecadana ku ciyaaraya nusuusta macnahooda dilaya waxaad kaloo ogaataa nin walboo sifo marka la sheega danqada horaanbuu mushabbih ahaa horaanbuu soo gaaloobay la soco idan see soo gaaloobay wuxuu soo gaaloobay marka hore waxaa ku jiro qalbigiisa ku weyn ilaahay unkiso shabbahaan cudurkaasaa soo galay laakiin ninka fayow sifo walba sideedu ku qaadan wuu nabad qabaa tacdiim baa oga kordhi alla jacayl baa oga kordhi iimaan baa oga kordhi laakiin midka waxuu ku mashquulaya cudurkii inuu iska fududeeyo wuu buuxaa waxay dhaheen soomaali cudur fiiq baa kiciya muxuuha waxay dhihi jireen sheega calool buuxdu maxay ahayd calool buuxda fiiq baa kicisa marka hore waxaa ka buuxay tashbiih iyo bakti baa ka buuxay xadiidku arkaba markuu korbu u booday shafshtaa la kacays marka hawshaa iska ilaaliya tashbiih buu soo dhigtay wuxuu soo dhigtay tajsiim alluu marka horeba suuraystay bini aadam ka dhigay makhluuqaadka u soo dhoweeyey marka wuxuu isku dayaa marka inuu kala fogeeyo oo allihii unkii kala fogeeyo horaan buu buuxay cudurkan marka iska ilaaliya ha ku aafoobina ilaahay subxaanahu wa tacaala subxaan qaadir khalqigiisa ma shabaho fi lkhasaa'is amaa macaanida guud in ku fahmayno nusuustu waa laabudda min taqriiriha haddii kale mucail baad noqon wixii jahmi ku dhacay wey ou ilaahi subxaanahu wa tacaala wax magaca iyo wax sifa midna u sugi maayo maxaa yeele wuxuu yidhi waxaa ka dhalanaysa tashbiih ka dhalanaya ilaahay adaba waa baa la wuxuu idhi ilaahay mawjuudna maha macduumna ah jahmigu qowlkiisi haddaan ilaahay waa mawjuud aho wuxuu shabahay buui mawjuudaadka kale haddaan waa ilaahay macduum dhahana wuxuu shabahay buu idhi macduumaadka kale waxaan leeyahay marka laa walaa laa walaa laysa bimawjuudin walaa bimacduumin waa caqiidatu jahm halkaasay kula tegey ashacir asaga ka fiican leannu war macquulu la yimid asaga tanziiha ilaahay uu nasahay jahm inu safwaan wain kaana min akar khalq اllaah asaga abulxasan ashcari ciidankiisa ka fiican sidee uga fiican yahay ciladii la sheegay buu ka dhigay cila mutarida maxay ahayd cilaة tanziih in ilahay unkiisa laga fogeeyo nin kaga fiican jahm inu safwaan miyaa jira haddaad tiraada ilaahay macduum ilaahay cafwan ilaahay ma lama odhan kara buuri lama dhihi karo ilaahay ma lama dhihi karo suusan u noqonin u shabihin waxyaabaha aan jirin wuu lama dhihi karo suu adiga madaxa kuusan kuu shabihin idan waa imaamu اlmunazihiin ma yahmisa ma aha hawshaa marka waa laga daaya diinka ilaahay ciyaarta diinka ilaahay laga daaya ama ha lagu biiro xirta jahm bnu safwaan inta udhexaysa laakiin waa idabdaro dariiqadii saxaabada iyo asxaabu alxadiid iyo jahm bnu safwaan wuxuu u dhexeeya waa wareer wareer weeye ayib ey baa leey foorida badan wuu ku wareeraa saxaabadii hataa daba socotay iyo taabiciintii wakiic bnu jarax ba xadiid wuxuu wariyey fi sifaat markaasaa mid baa danqaday jahmi ah markaasuu le axaadiistan waxaa noo warin jiray taabiciintii waxaa noo weri jira sufyaan athawri can shaykhihi can اtaabiciin can asxaabi rasuuli اllah kulligoodna way sallimi jireen waana ku marqaami jireen sida adu aad u xanuunsan jirin bidca kugu soo kordhay dhaaf buul wix ayaga diinuhaba aniga diini ah marka diintaba ka tuura oo cusub tabar ooma hayno tii maxamed waxaa nagu filan tii saxaabada waaba annagoo tabliiqa ayaan masaajidkii istaagnay markaasaa oday baana tacliiqi wuxuu waxaad yeelaysaan diintan cusubeed waddaan garan mayne naga duwa nin cabdiqarax la odhan jiro saaxiibbaa in baa intuu istaago diintu haddaysan cusbayn haddaama isbaayar baa <laughs> marka hadalku wuu helay odayg wuxuu ku hadlu garowa wuxuu diintu haddaysan cusbayn oo aysan niyu ahayn ma diin dhacdo fuunda ah marka waxaa weeye baashaan iska ilaaliya wixii muslimiinta diin u ahabaa diniida cudurkaani idaan fici maayo atstaaziu wa anta rafayaquul ilah wuxuu odhanay innii laa astaaziu minka anigu kugu jasiyaysi maayo ama walaakinii u fiirso meeshaan calaa maa ashaau qaadir hase wixii aan doono anigu waan awoodaa soo naarkaama badbaadinin oo geedka kuma keenin jannana kuma gelinlayaa jannada adduunya wax u dhigma iyo lamalabakdana kusi waa awoodaa wey ma awoodda rabbigaad u xadaynaysa iska ilaali walaakinii calaa maa ashaau qaadir ashaacira maxay dhaheen ilaahu ma qosli kartid xadiidka inta damba way beeninayaan ilahay rasuulku muxuu yidhi oo ilaahay ka soo tabiyey inuu rabbigeen yidhi walaakinii calaa maa ashaau qaadir waxaan doono waa awoodaa ashaacira waxay dhaheen maya hee allow ma qosli kartid waxaa kaloo ka dara waxaad soo marteen doodaa dheere dhabxarta ilaahay addoonkiisana waa faals cinda alashacira been weeye say been u tahay ninkaan la soconin de ashaaciru wuxuu mooda inaan ku xadgudbayo ilaahay ma hadli karo cinda alashaacira ilaahay ma hadli karo fayaquulu fayaquulu llahu faqaala alcabd baad soo marteen dood dheer dood dheer ma soo marteen oo hal beej ka badan doodaa waa maxay waa dood aal ya cind alashaair hadda waan cidaan ujeedaaye mise beriaan qolya hadalaha gogoy waad ka cabaysana in intaa dhexda lagala baxo leeyahay wadaadka xuuli waa faals hawsha ayada dhib ma laha nin walba wax qaayam way ka daba imanaysaa waxaasoo dhan waxba kamid ilaahay ma hadli karo subxaanahu wa tacaala agtooda ashaacira ilaahay ma hadli karo juuq walaa kelima ilahay kama soo bixi karto kitaabkan qur-aanka ad akhrisataane carraka ka bilo bermanaas ku dhammaado ilaahay kuma hadlin hadal ilaahay ma aha xuruuf ilaahay ma aha alfaad ilaahay ma aha hee ama jibriil baa ka sii daayey oo waa alfaad jibriil weeye ama rasuulkaa ka sii ama hawadaa baa intii alfaadda lagu abuuray waxaa soo qaaday satelliteki jibriil baa soo qabtay dhiish bay idiin daarahayaan adoon shuqul ku lahayn ashaaciriyeen ku sirin waxba kama jira waxaas wanaagga uu nabigu ka sheekeeyey iyo doodda addoonka iyo alla dhex qiimaha badan ee iimaanku kaaga kordhahayo waxay ku leeyihiin la soco lagu dabaal joogtaynayaaye yacni hoos marka loo hadda kahor ka hadlay ashaaciro haddii la dhibciyo bimacnaa maxaan u jeedaa waxa ka dhalanaya la laasimiyo hee gaalnimo waaweyn baa ka laasimayso gaalnimo waaweyn baa ka laasimiyo axadkaan hadli karin iyo axadka hadla kee qiimo badan agtina markaad adduunyada joogtaan naqaa'is bay ilahay ku tilmaamayaan maxaa tansiiha naqsi iyo ceeb iyo dhalacaan bay rabbi u geysanayaan markii ilaahay addoonkiisa ibraahim ahaa iyo aabbihii dooda soo guuriyey maxaa ibraahim aabbihi ku yidhi lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yughni canka shay'a suuraة اlambiya dib oogu noqo iyo طaaha maxaa la yidhi afalaa yarowna an laa yarjicu ilayhim qawla walaa yamliku lahum daran walaa nafca axadka aan hadlaynin ilaahay agtiisa waa ka caayan yahay asnaamtii marka la eedaynaya iyo caqlixumadii carbeed iyo quraysheed maal kow maxaa lagu qabto war waxaan hadlayni oo soo dhowri oo geeda tagtaagara maxaa idin daba dhigay alla hadlahaya ilaahay ma hadlay cinda alshaacira sanamka ku soo dhowriyo ilaahay ilahay inuu hadla ma awoodo siduu sanamkuusan u awoodin inuu hadlo marka iska ilaali hamoodina hawl sahlan ree macallin maxay dhaheen bidaari sibiq bay kugu gashaa bidca ka daran way kuu dhuuman markau diin baad moodi ayadii baad wallaci kadib canuurtaad bash ku hayd canuurtaa bashta waa may axaadiistaad ku tufideen canuurta bashta ah waad ku sharxi ceebtaa iska ilaali ilahay ka badbaadi baabu adnaa ahli اljannati mansilatan fiiha wuxuu baab yahay in la sheego imaam muslim raxmat ullahi tacaala calayhi diqadiisa waxaa ka mid a shafaacadii dhowrka qaybood ahayd kala cuslayd buu u kala hormarinayaa shafaacadii dhan diideen ilaa man raxima rabbuhu yuu ku bilaabo ah khuruuju ahli tawxiidi min annaar ayuu ku bilaabay iyadaasu soo waday ayb sifaadka hadda socda ee ilaahay kalaamkiisi iyo awooddiisi iyo waa maxalu shaahid ma aha wuxuu u baabaysta waa duuulka iyo ruyada i wii la halmaala iyo jannada xadana abu bakr bn abi shabat xadana yaya cafan yaxya bn abi yaxya alqaysi alqaysi qaadi karmaan karmaanti waa taqaanaan ama kirmaanba gobol hadda ku yaala eeraan iyuu qaadi ka ahaan jiray dhulkii ahlulbidac iyo gaalo iyo balaaya la wareegtay ayb xadana زhayr بن mحamed almarwزي can suhayb bn abi صaalixin can nucmaan ibn abi cayaaش الzurqi can abi saciid اlkhudriy hadalka nebigu hoos ku sheegayo waxaad moodaysaa inuu saxaabi ka dhigayo hoos wuxuu leeyaha waa bishiin اlmucjama wahuwa abu cayaaش الzurqi اlansari asaxaabiy اlmacruuf ha ku khaldamin asaxaabi macruf wuxuu ujeeda aabbihi abu cayaashka weeye abu cayaashka weeye ee wadaadka nucmaana waa taabici hadalku laakiin musuu iskugu dhoweeyey waxaad mooddaa inuu leeyahay nucmaankaabaa saxaabi ah baa u qaadanaysa wuxuu u jeedo abu cayaashkaa saxaabi ah can abi saciid اlkhudriy ana rasul sal slam qaal abu saciid adii buu ku leeyahay muslim aaaiyo adii ina adna ahli اljannati manzilatan ahlu jannaha ninka ugu boos yar rajul weeye saraf allah can whi cafwan wajha wejhiis ilaah uu ka duway oo uu ka leexiyey annaara naarta can naar uu ka leexiyey <clears throat> xaggee loo leexiyey qibal aljanna xagga jannadana loo leexiyey naar baa wejgiisa laga duway waxaana afkiisa la aadiyey jannadii wamaala lahu ilahay wuxuu u tusaaleeyey shajaratan daata dillin geed hoosla marka loo qotomay halkaasoo kale laga tusa faqaala ay rabbi ay yaa rabbi qadimnii ilaa hadi shajara ilaahu geedka xaggiisa ii dhowee akuunu fii dilla hooskeeda aan harsade wasaaqa alxadiia xadiidkii buu kaxeeyey yaa kaxaynaya abu saciid wey abu saciid baa kaxaynaya ila saxaabibu saxaabi daba dhigaya xadidka hadda inoo dambeeye ibn mascuud hunaa marka waa abu saciid ninkaa xadiidka kaxaynaya binaxwi xadii bni mascuud xadiikii mascuudoo kale mid ku dhow ayuu kaxeeyey walam yadkur ma sheegin saxaabigan dambe fayaquulu ya bna aadam maa yasrinii minka lafdiga xadiidka cabdulahi buu ku yimid kuma imanin wey ka ibni mascuud caafanka abi saciid baan dhahaa ayaan ujeeda ilى akhir اxadii wazaada fiihi wuxuu ku daray abu saciid ku kordhiyey xadiidka cabdulaahi wayudakiruhu اllahu alla xusuusinaya marka la yidhahda janno qabsi iyo maxaanku siinaa qabso sal kada wa kada baa loodhanaya asagu ma yaqaana addoonku danihiisa wax yar buu urursade la odhantaana ku darso oo waxaana i weydiiso oo kaana sheego ilahay baa waa loo carabixinaya waa loo meerinaya faida nqaacat markay la go'do bihi addoonkii almaaniyu hankii baa lagoy ile mogta marka waad isla hanweyn tahay waxbaad sheegsheegani hankaadii wuu soo dhammaanaya ilaahay baa kugu daray qaala allahu caza wajal huwa shayga aad seegato oo dhan laka aduu kuu ahday wa casharatu amaalih tobanlaabkii qaala horaan baynu soo maray adduunya labalaabkeed waa bilowgii hore way socon ilaahay waa kordhinayaa bal waxaan gaari doonaa marka hore in looga bilaabi waaad waxaan ku siinay boqor adduunka jooga wuxuu lahaa oo kale markaasuu marqaama boqor labaad ku darso mid saddexaad ku darso shan boqor marka dambe adduunyo dhan ku darso labanlaabkeed ku darso toban laabkeed waa ariiqatu taraqi hareecadoos waa inaga soo maray baab اlwacdi wاlwaciid shareecada maxaa lagu yaqaanaa albidaayatu min aladna ila alaclى min aladna baa laga ila alaclى ruuxa ma og tahay markaad tao hebelow wade wax badan ma hayee bal شhan boqol hoo markaasuu duca ka dhaqaaqay wartanna ku dartaad dhihi waad kordhinaysaa baashu kor baad u wadaysa wixii o dhanba inuu kaa furtaa laga yaabo haddaa laakiin marka u horraysaba ka bila meesha u dambaysa hadhow waxaad kordhisayli maysid idan waa la kordhiya waciidka waciidka xataa waa la kordhiya wacdiga iska badaay waxaad hebel waa ku dili waan ku dili ah waan ku dili madow waan ku gubahaya baad leedahay maanaada gubi bal waan ku betin baad waa ku shidahayaa dhaqankaasaa iska goodiga iyo yaboohaba meesha u hoosaysaa laga bilaabaa waxay u socotaa kor u socotaa dhaqankaasu harecadu qur-aanko dhan akhriya sidaas wey inaga haba erudha marayna maxay suuraddii aayaddii suurat albaqara rabbanaa fakfir lana maxay ahayd wacfu canna lana warxamna inaga soo mar iyo cafigu iyo raxmaddu inay kala sareeyaa midba ta ka dambaysa ay ka sii sarrayso oo ta dambaa sii sarraysa waynu soo marray aan iskaga tagna insha Eh, qaala uma yadhulu baytahu gurigiisibuu gelayaa addoonkii fatadhulu calayhi markuu gurigiisa jannada uu gala addoonkii saa u marqaamay fatadhulu calayhi zawjataahu min alxuur alciin sidaad u galaba xaasaskiisii labada ahaabaa u soo gelaya zawjataahu labadiisi xaas ee min alxuuri dumarkii cadcadaa alciini indhaha waaweynaa haweenay cadow indhawaaweyna howsheedu waa hwl kale fataquulaani waxay odhanayaan alxamdu lilahi aladii axyaaka lana allaha noo kaa nooleeyey baa mahad iska leh yani abuuray wey macnahaasaa loo jeeda hadde waa abuur iyo nool waa islaazimaan wa axyaana laka wa axyaana annagaana nooleeyey laka adiga allaha iskeensiiyey baa mahad iskale wey waana taqaano rabbi waxay u in la ammaano sidooduba saa ma ogtii hadduu si walba qafalmarjac yahay oo la xarig lama sitaan yahay wa maca daalika islaantu ay ammaanto si fiican buu u soconaya rag wax ammaan ka jecel ma jiro ammaan weliba ka timaada xaaskiisa si walbay ugu roontahay hadday aysan ammaan ama yar quursato la kala dhimay oo boqorkii baa soo gala markay jiraado wuu kala badanaya sawga raggu mahad ammaanta way ku dhintaan haweenka doonaya inaan la furin ragga ha ammaaneen haddii kale ayagaa isii qaadha ayb ammaantii baa marka lagala hortegay odaygii maxaa la yidhi alxamdulilah la axyaaka lana allaha ku nooleeyey ee noo kaa nooleeyey baa ammaant iska leh u laka annaga na laka adiga noo kaa nooleeyey qaala fayaquulu wuxuu odhanaya addoonkii maa ucطiya axadun mila maa ucطiitu adoon mahadinaya wuule la wuu siiyey aaduu siiye ma jiro idan waa addoonkii ugu janna yaraa wey halkaasaa rabbi dhigay marka waa inta kale ummadda inteeda kale waa min baab alqiyaas qiyaas alowlaa haddiiba kii u sokeeyey halka dad kale maxaad moodaa wey ayagoo kaba khayr badan xadaana saciid bn camr alashcaثi xadaana su bnu ciyarata abu muxamed alhilaali abu muxamed alhilaali kunyadiisa iska xifdiya waa kii mudaqilciid baa ku imtixaanay eh, dahabi dahabi baa markuu fanniga cilmiga dalbahayey buu mudaqilciidoo waayeel oo la kulmay markuu wuxuu ijaazan kaa rabaa fannigeed aadu taqaana xadiidkii rijaasha hawlahaasaan daneeya saas ahaa su buu weydiy ka jawaabay wuxuu man huwa abu moxamed alhilaali fi اrijaal wuxuu hi waa sufyaan bnu cuyayna u qoray hore socobnim fannigaad ku fiicantah inaad buraglaysan baan ku moodahay marka subayl ibnu cuyayn abu maxamed alhilaali ayib can muarif ibnu ariif wbni abjara cabdilmalik wuu iman doona bdilm bn saciid matnigu ku iman doona magaciisa waxba ha tacliiqinina can ishacbiyi caamir qaala wuxuu ihi caamir samictu اlmuhiira imise xadid baynu soo maray xadiidkii abi muusa waxaan soo maray xadiidkii suhayb waxaynu soo marray xadiidkii abu hurayra waxaynu soo marray xadiidkii abu saciid waxaan soo marray kii anas hadda waxaa inoo dembeeyey iyo habeen horeba xadiidka cabdillahi bn mascuud haddana waxaynu haynaa muhiira bnu shucba samictu muhiira bnu shucbatan maqlay riwaayatan riwaayatan ay yarfacu can rasul lah sal slam riwaayatan can الnabiy riwaayatan yablugu yarfacu yanmi alfaadaasoo dhammu waa alfaad loo isticmaalo fii rafci اlxadiid xadiidka in la rafciyo oo addoonku rafciyo ama rasuulku cafwan saxaabigu rafciyo nabiga gaadhsiiyo in sha allah waa iska tabarug shaki raawi ma aha waa iska tabarug weeye bidaliil iyadoo majzuma iman doonta oo uu jasminaya saxaabigu bacdu shurax waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa inuu shakiyey laakiin waagi dambuu jasmi maya wayba isdaba taallaaba ayib aduu haddaad hubtaad dhihi insha allah waxaad hubtaad dhihi insha allah ayib way qur-aankana ku timi xaawu xadadna ibn abi cumar maxamed ibnu yaxya ibn abi cumar almacadani raawiyatu sufya bn cuyana loo yaqaana sideed iyo toban sano arday uu ahaa oo wuxuu hayeyba ka dhammaystay ummadda kalena wax ka wariyey xadana bn uyaynata adadana muarif ibnu ariif wa cabdilmalik ibnu saciid cabdulmalik ibnu saciid waa wadaadkii ibnu abjar ahaa cabdulmalik ibnu saciid ibnu xabaan cafw ibni xabbaan ibni abjara la yidhahdaa awowgii baa loo tirinaya awowgiisii labaad miya isagu waa cabdilmalik ibnu saciid ibni eh, xabbaan ibni abjar awogii labaad baa oo caan ku yahay samicaa labadaa wada muarif ibnu ariif iyo cabdilmalik ibnu saciid ibni abjar ashacbiyay maqlina yuhbiru ka tabinaya xadiidka can ilmuqira bn shucba qaal wuxuu yidhi samictuhu cala lmimbari samictuhu muqiiraan maqlay haddaan shacbi ahay cala lmimbar asagoo mimbarkii kuufa iyo basri ka khudbaynaya yarfacu xadiidka u koryeelaya ilaa rasul sl l slm qaala wuxuu yidhi muslim waxadaanii bishr ibn اlxakam wاllafdu lahu xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata waa sanad labaad sanad labaad weeye soo sidaa ma aha kii saddexaad waan soo ah, kii koobaad waan soo maray ayib mid saddexaad wey وxadثnي bشر بن الحكم واللفظ له قال xadثna سفyان بن عyynة xadثna مطرف وبن أبجر سمع الشhعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناaس yuhbiru asagoo u sheegaya bihi xadiidka annaasu ummadda xaggee uga sheegaya cala almimbari mimbarka uu amiirka ka ahaa qaala sufyaan wuxuu yidhi rafacahu xadiidka waxaa kor yeeloo nabiga gaadhsiiyey axaduhumaa midkood labadee wey muطarif ibnu ariif iyo ibnu abjar uraahu waxaanu u malayn ninka rafciye midkood inuu yahay ibnu abjara qaala wuxuu idhi sa'la muusa rabbahu qaybtan dambe sa'la muusa rabbah nabiyulaahi muusa rabbigii weydiiyey muxuuna yidhi ma adna ahli jannati mansilata ahlujannaha allow yaa ogu boos yar qaala ilaahay wuxuu yidhi huwa rajulun yaji'u bacdama udkhila waa nin imanaya bacdama udkhila ahlujannati aljanna intii ahlujannaha ay galeen jannada waa axad imanaya muslimiinta ka mid ah fayuqaalu lahu waxaa lagu odhan udkhil iljannata jannada orad gal fayaquulu ay rabb rabbigayow kayfa xaggeen galaa weeye waqad nazla annaasu manaasilahum dadku ayagoo nin walba hooskiisii degay wa akhaduu ay qaateen akhadaatihim guryahoodii nin walba gurigiisiibuu fadhiistay jannadii waa buuxda xalaynu soo marray nin nabi allow qad wajadtuha ilaahay cafwan ilaahay waxaan qad wajadtuha mal'a iyadoo buuxda fayuqaalu lahu lagu odhanayaa atarda an yakuuna laka u fiirsado tartiib tartiib baa laga bilaabay tartiib tartiib ninkii bakaylka iyo ashcad la odhan jiray baa layidhi wax weyn haddii loo sheego wadnaha istaagi jiray marka ninka rabaa inuu wax u sheego neefka maxaad soo siisay kun baan soo siiyey naftaa ka baxaysa wuu xoola jeclaa mala neefka waxaan soo siiyey boqol haye boqolla waa lagu dara marka dambe markaas dhariijiyey ninkii baan la sii gorgortoomay oo boqol labaad kunkan waa in tartiib tartiib loo gaadhsiiyo haddii looga bilaabo kun baan siiyey kalaf bay ka leedahay marka waxaa weye addoonka waa in haddee naarbuba iyo allahba kaga badbaaday waa in loo tartiibiyo ayib atardaa raadli ma an yakuuna laka inuu ku aado milu mulki malikin min muluki dunya in lagu boqortooyo ee u dhiganta boqortooyadii boqorada adduunka mid ka mid hanti ah. iyo adduunya haystay oo dhan an yakuuna laka inuu ku aado milu mulki malikin min muluki dunya boqor wuxuu lahaa oo boqoradii adduunka ka mida oo kale in lagu siiyo fayaquulu radiitu yaa rab rabbigo raalli baan ku ha intaada masaga hayay fayaquulu laka daalika intaasaad leedahay wa miluhu labanlaabkii wa miluhu labanlaabki ikhtisaar wey qisada dheerad baa lasoo gaabinaya wa miluhu labanlaabki imise mili baan hadda haynaa afar mili iyo shan wey marka tii u shan faqaala في lkhaamisa markii shanaadba wuxuu yidhi addoonkii raditu rabbi yaa rab rabbigu waa qancay qanshahaan joogaa wax dambe ma jiro fayaquul ilah wuxuu hada laka wa casharatu amhaalihi intaa asiyo toban laabkeed walaka waxaa kau aado intaa ka sii qiimo badan ma shtahad nafsuka naftaada waxay jeclaataba qalbigaada wixii kuso dhacn waad leedahay oo bihi caynuka bihi baa ku jirta haddee waladad caynuka bihi ishaadu waxay ku doogsatana waad leedahay wax walbo ishaadu jeclaysato ama naftaada ku soo dhaco walakum fiiha maa tashtahi anfusukum walakum fiiha maa tadacuun wey ayib fayaquul wuxuu odhanaya addoonka radiitu rabbi horaan baa masuuqaha ilahu haddana waa qacay waraalli noq qaala rabbi faaclaahum manzila qaala muusa wey calayhi salaatu wasalaam nabi muusa wuxuu ilah waan garta addoonka waa addoonka u janna yaraa u sarreeyana intaa dhex oga qiyaasanaynaay faaclaahum mansilata midka u daraja sarreeya alla waa kuma qaala ilahi wuxuu uhi ulaa'ika kuwa waxaa weeye alladiina kuwii aradtu aan doonay inaan karaameeyo ilahay wuxuu doona waa go'an yahay maxaa loo gooyey siyaaqulkalaam baa laga garanhayaa waad iska fahmaysaa meesha maxaa ka soo socda karaamo iyo barako iyo khayr iyo janno idan shayga marka la weynaynayo marar baa waxaa loo geeya litacdiim watafkiim kaalia qur-aanku wuu yaqaanaa kadalika owranaaha bani israa'iil lagu leehay fakhashiyahum min alyami maa khashiyahum waxaad adug garan karta maaha wey biyaha soo fagaday wax caqligiinu qiyaasi kara ma aha wey waa inaga soo mara xadiidkii israaga sidratulmuntaha nabi muxuu soo yidhi fakhashiyaha min alanwaari wuxuu ilaahay un garan karoo bini aadam uusan qiyaasi karin idan waxaa weeye ulaaئika اladiina aradtu taada waad godi kuwii anugu aan doonay wey inaan doorto oon maqaam ay axad kala gelayna aan geeyo kharastugu aan tallaalay karaamatuhum cafan karaamatahum wixii lagu maamuusi lahaa biyaddi aniga gacantayda ashacri maxay ku leeyihiin <laughs> allow haddee sheegti waa macno xaqiiqadu waa sidaa hadal iskuma qarqariye biyadii maya biqudratii binicmatii kharastu maya malaa'ig baa tallaashay ciidan kalaad u dirtay aradtu maya maada doonnay inaad karaamaysa waxaa doontay inaad raar noqoto waxaanoo dhan afcaashaasoo dhan ilahi waa u diidayaan ta'wiil taxriif sinsaarayn luqunjubbaan bacaadku qabasho u darana marka axaadiid iyo aayad nimanka ayaga abulxasan hadda markaynu ka hadlayno waa nimanka dambaan ka hadlaya abulxasan alashcari balaayadan asaga kama sugno shuqulla kuma laha gaalnimada hore uu afartan sano gaal ahaa abulxasan alashcari la socda war lama barbaro afartan sano ayuu diinka islaamka banaanka ka ahaa biitifaaqi اlashaacira abu mansuur cabdilqaahir ibnu طaahir albaqhdaadi kitaabkiisa alfarqu bayna alfiraq iyo kitaabkiisa annaasikh wاlmansuukh kitaabkiisa saddexda alasmaa wasifaat wuxuu soo guuriyey ijmaacu اlashaacirati calى ana almuctasila kafaratu murtaduun marka min fiikanu diin wixii adu aad xukuntay baan xukumayna soo maa sheekha ashaacira muxuu yidhi ashaair waxay ku ijmaacdeen muctasile inay tahay gaalo ibnu subki iyo subki dambeoo murmay igadaa warkood wadaadkan waa mutaqadim ashcari ah ardadii abulxasan alashcari bu wax ka qaatay idan wuxuu yidhi ashaaciro waxay ku ijmaacdeen muctasile inay gaala yihiin ashaaciroo dhan waxay qabtaa shaykhooda abulxasan inuu ahaa afartan sano hee muctasili muctasilena waa maxay inta alcashaacira kafarat murtaduun bilijmaacihim haddaba abulxasan kaana kaafiran arbaciina caaman aniga ma dhihin hadda idinkaa yidhi sheekhiina idinkaa xukumay afartan sano goormuu toobad keenay intuusan dhibannin hee lix sano toddoba sano meelahaasu dii buu geeriyooda abulxasan alashcari wuxuuna gaalnimada ka soo laabtay kii meeqasanu muslim ahaa isagoo xadiiu cahdin bilislaam ayuu geeriyooday fa kayfa yakuunu imaama fi اddiin cindahum baa ila daba taagantihiin caawo dhaasha ayaga ka hadlaayey wax kalaa ka soo hadlaayay nimankaasi haygu tataabanina gabadha waxay tiri umu zarc ma rabo wadaadkii inaan taabtay tir haddaan bilaabo waxaan ka tegi ma jiro tuur iyo tuluxba waan sheegahayaa marka iga daaya nimanka xilli kale waan dhilqaayi doonaaye muslim haygaga mashquulinina waxaasoo dhan ee sunnaah iyo aayado isku qoofalana iyo khayr iyo barakaah nin sansaaraynhaya yaa wuxuu rabaa inuu ku dhaho diinta haya anaa toosan kutubtooda horta akhriya kuwan dambe siyaasiyiinta ee sidii loo radinaya isbedelay ee wax iska haabeeyey ee xariifinta iska daaya kutubtooda waaweyn soo qaada hawshaas la socda ashaacire nin aan de warkooda haynin baa iska celin waaya ninkii laakiin warkooda haya waxba daqiiqda la taagnaan mahaya xaggeen marahay ya abulxasan alcashcari balaayadan hadda aan sheegaya kama sugno hal bidco oo weyn ayaa laga hayaa iyo bidco labaad laba bidco waaweyn bidcat ru'ya xal aan soo maraynin ru'yat اllahi subxaana wa tacala bilaa muqaabala iyo bidcat ihbaat اlkalaam الnafsi labada hadduu ka badbaado wuxuu noqon lahaa cala ra'si walcayn sifaadka khabariga iyo sifaadkao dhan ma awla asagu wuu sugaa sidii salafka u sugaan ra'yigiisa u dambeeyey kitaabkiisa maqaalaadka iyo ibaanahaba ku qoran laakiin aafadan dambe niman muctasilo noqday qaybna falaasifo noqday qaybna mulxidiin toosaba noqday ayaa waxaan warwareejiya wakhatamtu calayhi anaana af xidhay weeye guriga marka la diyaariyo oo albaabkiisa la xidho oo la soo waxayso waa xidhan yahay xarig baa ku xidhan waa inaa anu idiin furo sidii loo karaamaynayo dadka loo maamuusayo falam tara caynu cayn ilma arag karaamada dhex taallow ilma arag walam tasmac udu maqal walam yakhtur kuma dhicin qalbi bashar aadama qalbigeena kumaba soo dhacaba karaamada meesha aan dhigay een ugu talagalay ahlujannaha axadka u sarreeya qaybta u sarraysa ila ma aragto dhegna maqal qalbi aadamana kuma soo dhacaa la abu saciid wuxuu yidhi wuxuu ka hadlay haybiyad oo nabiga uu ka xiganayo haddaba marku wamisdaaquhu waxaa maraga weeye intaan idiin sheegay fii kitaab اllah ya xadiikiisa saxaabiga watay muiira bn shuba cafwan inaan abu saciid ku jira weli moodahay qaala wuxuu yidhi ibnu shucba wamisdaaqu misdaaq waa maay waa ashaahid lima qultahu wixii soo sheegtay wax u marakac ahaya ama shaahid qur'aani ah ama shaahid nabawi ah ama mid ah ama mid daliilka u maqlaati kacayow inta badan waxaa la isticmaalaa markaad shay sheegto dadku ay hariibsanayaan dad shay aad ka baqayso dadku caqli inuu qaadi waayo ama ay qoonsadaan ama ku yar weyn ama ku cusub yaad u keenaysaa maqhraati ayib fii kitaabillahi kitaabka ilahi buu ku jiraa wey wahuwa qowluhu tacaala falaa nafsun nafi ma ogo mana garanayso maa shaygu ukhfiya loo qariya lahum ayaga oo ah min qurati acyun il waxay ku dogsataa xadaana abu quraybin muxamed xadaana cubaydاllahi bn cabdiraxmaan alkuufi اlashjaci cubaydاllahi bn cabdiraxmaan الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر عبد الملك بن سعيد هذا soo marayseen قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر ma aha xadيiث hoos loo sheegay mimbarkaas amiir buu ka ah kufu waad garanaysaan ayib basrana in badan buu joogay idan xilligaas ayuu jeeday ummadoo dhan u jeediya hawsha ayada يقول على المنبر إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله alluu weydiiyey عن أخس أهل الجنة منها من الجنة حظا akhasi haddaynu soo maray adnaa adnaa ku fiican can akhasi ahli اljanna ahlujannaha axadka u liita minha min aljannati xadan xagga dheefta wasaaqa wuxuu kaxeeyey oo kuma ninka kaxaynay ma shacbi maasa cabdilmalik ardaygiisi wey may waa sufyaan yaa u dambeeyey sufyaan baa u dambeeyey sufyaan can ibni abjar somaydan soo marin hunaana waa maxay cubaydillaahi can cabdilmalik gaadinade muarif iyo manaajid isku cadfo samaydan soo marin isku laran yaa ka qaadanaya sufyaan bnu cuyayna ibnu abjar hadda yaa ka qaadanaya cubaydilah ninka marka kacaynaya cubaydilah wey darbiga soomeenno in badan ka soo hadlin ayib sanadkii u horeeyey iyo ka u dambeeya meesha iskaga dhacaan baad fiirin xaggay iskaga dhacaan labada ariiq waxay marayaan cabdilmalik ibni abjar ardayga cabdilmalik hadda ka qaadanaya wuxuu ahaa subayr bnu cuyayna haddana waxaa ka qaadanaya cubaydilah bn cabdiraxmaan alashjaci marka waa saaqa cubaydilaahi way huna alxadiiu kaxeeye binaxwihi binaxwi xadiii sufyaan bni cuyaynata saasay saas way sawaabku xadaanaa muxamed bn cabdilah bn umayrin qaala xadaanaa abi aabbihiina cabdillah bn umayr alhamdaani xadana acma sulaymaan can ilmacruur ibn suwayd can abi dar alhifaari qaala qaala rasul sl ly slam innii la aclamu saxaabadii axaadiistoodu iska dabageenayaa muslim inaad samirtuu raba kutubu saxiixayn iyo sunanka baabka marka la marayo axaadiista ugu badan muslim bay ku timaadaa mafaaridiisa iyo sunanka saxiinka bukhaari iyo inta kale wuxuu ku waafaqay aad bay u badan yihiin baabka marka waxaad moodaa cinaayo goonuu ku bixinaya isdabadhigay riwaayaadkii xadiidkii wuu isdabadhigayaa muslim saaad u ogaataa hawshu hawl saalinaysan ahay shafaacada iyo muslimiinta ahlu tawxiidka inaysan naar ku waaraynin haddayba galaan wuxuu ka dhigay inay tahay asal qaciya ah. muslim keligii ninka akhristaa ku filan een ururinba kutubta goonida laga qoray risaalo yaroo qiimo badan baa jirta oo alimaamu dahabi uu ka qoray ibaat shafaacati axkaamteeda axaadiisteeda salafku waa risaalo yar dejista ayada akhriya ninka haystana wuba haystaa ibaat shafaaca ayaa la yidhaahdaa maam dahabi isagu aad buu u fiicanta khulaaso kul xadii waa xukumaya uuna ururinaya qaala rasul la sal sm innii la aclamu anugu waxaan ogahay aakhira ahli ljannati ahlu jannaha ka u dambeeya dukhuulan gelitaanka aljana jannada uu galo waxaan kaloon ogahay wa aakhira ahli الnaari khuruuja minha waxaan nidhi waa hal shaksi weeye ama waa hal sinfi hal nooc ayib maxaa yeelay caqligaad ku garanaysaa ninkii ahlujanno geliddeeda ugu dambeeya waa ninka ugu dambeeyey kasoo bixidda siraadka inuu maro oo tallaabo rajulu wayutaa lala imanayo bihi asaga ywmaiyaamati maalinka yaama fayuqaalu waxaa lagu odhanayaa u fiirsa meeshan iyada ah acridu u bandhiga calayhi addoonka laga soo naarta la soo gudbiyo oon weli jannada la geynin ayaa lihi bal istaaga waqifuuhum inahum mas-uuluun yar la weydiiyo acridu u bandhiga malaa'iga calayhi addoonka siqaara dunuubihi alla ka galay ee badnay tusa in la cafiyey intaas dambe aad gashay kanaad samaysay kanaad samaysay ilaah waa kuu naxariistay adduunkuna waa ku asturay haddana ku ceebayn maaye or jannada gal bani aadam ku taqaanaa marka dunuubta yararkaa la tusay waxaa laga qariyay ilah wuxuu ka qariya dunuubtii waaweyna oo gale ka qariya marka ta la tusay wuxuu ka cabsanayaa in la furo faylkii tii waweynayd ilah wuxuu leey faylkii maa la ka weyn waa la ilooba allow yaan la furin marka dunuubtii yareereed loo bedelo ajir loogu bedelo yuu leeyahay ilaahu fayl waaweynoo kala ajire ayagana haddii hala bedelo marka hora nafta hayse uga waad ilaahi wa tacaala addoomihiisu wuxuu la baray wax la arkay baa acridu calayhi u bandhiga sakaara dunuubihi ka qariya ka koryeela canhu xaggiisa kibaaraha kibaara dunuub dunuubta waaweneed ka qariyaa la tii yaraydna tusa fatucradu calayh waxaa loo bandhigi malaa'igtii dacmaasha hayse wey iyo dunuubta sigaaru dunuubihi baa loo bandhigi dembigan kan wey kan wey fa yuqaal waxaa lagu odhan camilta yowma kada wax lailoobayaa ma jiraan maalin heblo waxaad samaysay wakada kada meesha halkaa adoo jooga kada wa kada baad samaysay wax walba waxaad inkari kartaa ma jiraan juuq haddaad tiraahdo afka waa la sharatay waxaa daruuriyamaaye gacanhaya lagu hadlaayo amilta waxaad samaysay yowma kada maalin heblana iyo wakada maalin hebelna kada wakada hayga haygaasad samaysay xilligii iyo falkii baa la wada sheegaya fayaquul wuxuu odhan nacam alla magana waa sameeyey laa yastaiicu ma awoodo an yunkira inuu dafiro wa huwa asaguna mushfiqun wuxuu ka baqayaa oo wadnaha farta ku hayaa min kibaari dunuubihi an tucrada calayh in loo bandhigo tan yartaa sida loo furay faylkeeda wuxuu ka baqayaa dunuubtii waaweynna in la furo fa yuqaalu lahu fa inna laka waxaa ku aday makaana kulli sayi'at xumaan walbood yarood samaysay xasanatan wanaag baa lagugu bedelaya ayib fa rabbi yaa rab qad camiltu ashyaaa laa araaha haahunaa u fiirsa siyaasadda uu isticmaalay muxuu isticmaalay dunuub ma odhanayo muxuu leeyahay ilaah waxaan arkaa meeshan kuma arku leeyaha waxyaabo kaloon yar khalday ma ar ima muuqdaan ima muuqdaan waa cabsanaya in la yidhahda aa maadaama ku qabta waa cabsanaya ajar wax loogu bedelna waa arkaa xogow qudarayn baa gashay rajaa gashay fayaquulu ya rabbi qad camiltu waxaan samey ashyaa waxyaabaan qarbuday laa araaha hahuna aan halka aanan ku arag falaqad ra'aytu rasuula allah abudar wuxuu yidhi rasuulka ilaahi ma arkayo daxika qosle markuu sidaa yidhi oo saa u tabiyey xataa badad nawaajiduhu ilaa ay muuqatay gawsihiisa ay muuqdeen suubanuhu adde waa arrin lala yaabo wey addoonka hadda wadnaha farta ku hayay ee allow yaan lagugu soo daynin faylkii hebel ahaa yaan la soo qaadin ayb oo marka dambena odhanaya la soo bixiyo ajir baan ka rabaaye alla keeno waa hawl adag weeye nabigu waa ku qosla calayhi salaatu wasalaam saxaabada maalin iyagoo fadhiyo nabiga la fadhiya nin reemiya yimid wuxuu nabi allow dharka aan xidhan doonno aakhare ee jannada naloo xidhi doono miyaa naloo tolahayaa mise annagaa tolanaynaa waa kijiida waa ku qosleen markaasuu yidhi maxaad ku qoslaysaan nin caamay oo qallafsan oo caalim wax weydiistay baan ahay ama wax ii sheega ama shibdhaha buui reemiyi maxaa ku taqaanaa nabiga wuxuu runtii aba wadaadka wax u sheegaaba ka aamus nabigu wuxuu idhi inagu toran mayne dhibkaa aakhara ma yaalle iyo janne ayagoo diyaarsanoo midho janan laga sameeyaa lagu cidhaya markaasuu yidhi waxaan maqlay nabi allow in aakharo midho gob iyo gob ka jiro gobna qodax buu leeyahay nabi allow janno iyo qodaxna maxaa isu keenay hebiye mowta cuqlaa ku jira waa gob qorax buu leeya dhibba waa aragtay dareeri gobgii wax ka goostay baa garanaya an nabigu wuxuu ihi qur-aanka wax ma ka taqaanaa maya miyaadan maqlin wasidrin makhduudin laqodax siibay geedka gobee ku yaalla janna qodax ma laha xaggay aayadba kaa marta nab allo qur-aanku waa laygaga fiican yahay buur waxaa weeye waxaan suubanaha la weydiin calayhi salaatu wasalaam ma jiro tiibuu nabigu ku qoslay xataa daxika فلقد رأيت رسول الله ضحك حتى بدت نواجده وحدثنا ابن نمير محمد حدثنا أبو معاوية ووكيع بن الجراح أبو معاوية مقعي باترادين محمد محمد ابن حازم بامس وابن خازم خا ايوه ايه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا سنة صدحات وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما كلاهما وايا هذا ama mucaawiye iyo wakiic maxaa yeele kii hore wuxuu ku istaagay ama mucaawiye wakiic kii labaad wuxuu ku istaagay wakiic idan wakiic wuxuu soo noqday laba goor labadii aad haysuunbu haddana abu kurayno abu mucaawiyuu tago wakiic buu ka tegey isku qaba marka kilaahumaa abu mucaawiye iyo wakiic can ilacmash bhada اsnaadi sanadka hadda aynu soo maray bay ku wariyeen acmash can ilmacruur ibni suwaydin can abi darin way hadde waad soo marteen sanadkaas balkanaan ku darra insha allah soo kama gaadhno waa axadiis isku baab ahe xadaanii cubaydillahi bni saciid alyashkuri abu qudamata saraksi abu qudamata asaraksi min shuyuukhi muslim wاlbukhaari wالnasa'i bukhaari iyo muslim nasa'i ba wax ka wariya saddexda kale kama wariyaan waa nin imaama qiimo badan ninkuu nasaai dhihi jiray wey shuyuukhda wax ka qoray nin lamid wa kama qorin nin culus wey ninka la yhahda cabaydillah ibnu saciid abu qudaama asaraqsi wa isxaaq bin mansuur alkawsaj tilmiidka axmed iyo abu isxaaq iyo isxaaq murahuy ardaygooda khaaska ah weeye xataa su'aalaadka iska lahaa su'aalaadku isxaaq iyo weydiiye axmed waa matbuuc iyagoo taqriiban toban majaal ku dhow kilaahumaa isxaaq bin mansuur alkawsaj wa abu qudaamata saraqsi can rawx ibn cubaad can ruux bn cubaadat alqaysi weydi iman doona magaciisa isagood abtirsan qaala cubaydlaahi wuxuu yidhi cubaydlahi bnu saciid weeye hadda xadaana rawx bn cubaadat alqaysi laakiin isxaaq asagu wuxuu yidhi uun aan rawxin oomana abtirinin xadaanana ma dhihin xadaana ibnu jurayj cabdilmalik qaala ahbarna abu zuhayr muxamed annahu samica jaabna cabdilah yus'alu cafwan yus'alu can اlwuruud jaabna cabdilaahi baa hadda marayna muhiiranu soo maray saxaabadii kaleo dhan isdaba dhiga ko iyo tobanka xadiikan kuusoo sheegay muslim waa kii dhambayso u wado asagoo la weydiiyey baan maqlay canilwuruudi ku aroorda lagu arooraya naarta wain minkum ilaa waariduha kaana calىa rabbika xatman maqdiya faqaala wuxuu ihi jaabir naxnu ywma alqiyaamati najiu waa imanaya naxnu annaga muslimiinta ah ywma alqiyaamati maalinka aakharo xaggan ka imanaynaa can kada wakada can kada wakada can kada wakada wadaadda waxay leeyihin xoogow waxaa ku jira tasxiif nawowi qaadiciyaad maasiri nin walboo kitaabka sharxa allahuma ilaa naadiran tasxiif bay sheegaan tasxiif lama xukumo sideeduba adoo ikhtisaar xukumi kara tasxiif laguma degdego waxay leeyihin tasxiif baa ku jiro musaakhdi dadka dambe kitaabka guursanayay ayaa erog ile waag hore fartan ma xarakaysnayn ma dhidciyaysnayn shaqal ma lahayn ba iyo ya iyo ta iyo iyo nuun isku si weeye waadan wada jiidi wax dhibcidaan dambe wadaaddaa idiin sameeyey iyo shaqalkan aad u kal marka la guurinayo marka waa la khaldi jiray tasxiif baa galay leeyihiin wadaadaha qaarkood lakiin sawaabka waxaa weye ikhtisaar baa jira ikhtisaar baa jira oo riwaayad axmed baa cadaysa min hada alwaj min hada alwaj oo ah naxnu yowma alqiyaamati calaa kawmin fowqa annaas nabigu wuxuu inoo sheega aakhra marka la tago oo banka qiyaama la joogo dadku waxay u kala baxahayaan qaybo buuro waaweyn baa la kala fuuli muslimiintu labtikadu buurtaa la fuulahaya la staaran yahay waa la kala sarreeyaa nin meesha hore dhaadhaca iyo dagaantaku jooga mid dhambacuu jooga mid dhexdu jooga mid igarka koru fuulahaya waa la kala sarreeya buurta muslimiintu ay ku kulmahayaan ayagu lagu soo saarayay fuulayaan baa ka saraysa buuraha kale oo dhan iyo qowyaha kale ummadahu ay fuulayaan naxnu najiu yowma alqiyaamati can kada wa kada ay can jabalin aw can tallin aw can kawmin buur baan ka soo daadagaynaa buur weyn baan ka soo daadagaynaa wey undur eeg buuri kada waa cibaara an alkawmi wاljibaal buurihii iyo mawaaqiftaay muslimiintu istaagayeen ayuu ikhtisaariyey undur fiiri ay wuxuu u jeedaa daalika fowqa annaas buurta annagu aan fuulayno ummadaha kale way ka sarraysaa annaas waa ummadihii kale buur u sarraysa annagaa tegayna naxnu yowma alqiyaamati calaa kowmin fowqa annaasi riwaayadda axmed ee ku timid min hada ariiq oo axmed wuxuustoos oga qaadana xadiidka rawx xubayd ibn saciid asaraksi iyo isxaaq bn mansuur alkawsaj waa aqraan axmed axmed musnadkiisa xadiidka wuxuu toos oga warinayaa rawx ibnu cubaada alqaysi ayb qaala wuxuu uhi jaabir fatudca اlumamu ummadihii baa loo yeedhi bawhaaniha maca awhaaniha wama kaanat tacbud ummad walbay waxay caabudaysay baa loo yeedhaya alأwal faاlأwal ummad walbatay ka horraysay baa laga bilaabay loo kala yeedhi uma yaatiina rabbuna rabbigana noo imanaya bacda dalika fayaquul rabbi wuxuu odhanaya maa tanduruuna maxaad koranaysaan riwaayadii axmed ba maa tantadiruun maa tantadiruun maxaad koranaysaan fayaquuluuna nanduru rabbana rabbigaanaan koranayna sugayna fayaquulu ana rabbukum ilahi wuxuu anaa rabbigiina soo dhaqaaqa kala bax la kala dareer fayaquuluuna waxay odhan muslimiintu xataa nandura ilayk maya ilaa aan hubsanno inaad adiga tahay waa inaga soo marray mar arkeen suuradihii dhowrka ayaan soo marray yaa lagu ikhtisaariya faytajala allaahu ilaahay baa u muuqanaya lahum lilmuslimiin yadxaku asagoo muusoonaya ilaahay baa isu muujin xijaabkii baa laga qaadi teedihiiy maanici baa meesha laga saari rabbigood bay arkayaan asagoo qoslaya ama muusoonaya qaala wuxuu ihi saxaabigu fayanaliqu bihim waa la tegaya ilaahay muminiintii wayatabicuuna waa raacayaan wayucطaa kullu insaanin minhum axad walbo aw muminin nuuran baa la siinaya kullu minhum weli waa lawada lama tegin munaafiqiintu muslimiin baanay leeyihiin kaartada ay nugudan adduunkay mudan aakhara inay shaqaynayso ayib wayucطa waxaa la kullu insaanin oo minhum min alumma ka mida munaafiqin aw muminin axad walboo munaafiqa ama mumina waxaa la siin nuuran baa loo dhiibi xadiidka riwaaya dhici mugdi baa nalkaa la deminaya nalki ilahay baa la deminayaa ee wax lagu arkaaya walba ha u daarmahaya tariigiisibaa u daarmaaya uma yatabicuuna allay raacayaan wa calaa jasadi jahanama jahanamo buundadana waxaa saaran kalaabiibu biro godgodan inaga soo maray jamcu kalubin ka tanuuq iyo waxasakun qodax ta'hudu waxay la duuli oy qaadi man shaa allah axadkuu doonay qaadi uma yadfa'u nuuru lmunaafiqiin balaayaa ka dhacday kadib waxaa damhaya laambadihii iyo faynuusihii ay wateen munaafiqiin weligeed miyaa kaarta soconaysa adda la kala baxaaya uma yanju lmuminuun muminiinta badbaadaya jahanamo bartankeeda jidka marka buundada la saaran yahay waa damay waana soo inuu yahay calaa qadri alacmaal buu jidku yaraanayaa marna weynaynaya adaqu min ashacari wa axadu min asayf isku dhammaatay munaafiqiin waa ku daayeen halkaasay dhibkood lurkooda ku hadhay suuratu xadiidna ka akhri fatanju waxaa badbaadi walu zumratin kooxda u hor azumra waa jamaacaat min annaas zumar baa lagu jamciyaa suuratu zumar ka ahriya haddii fatanju waxaa badbaadi awalu zumratin kooxda u horaysa oo wujuuhuhum wejigoodu kalqamari leylat albadri iftiinka ka baxaaya dayac baad mooda wejiyadooda ayib sabcuuna alfan toddobaatan kun baa badbaadi laa yuxaasabuuna aan la xisaabayn toddobaatan kun oon xisaab lahayn oo waxba la weydiin yaa maraysa aadu ifaaya uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigeena ka adwa'i najmin xidig midka if badan bay lamid oo fi samaa'i ku yaalla xidigaha waaweyn cirjiirka iyo maxaanku dhahdaay zuhrada iyo baallaha waaweyn oo kale ayay u ifaayaan uma kadalika saasog ayanu way badbaadahayaan weeye oo waxba la weydiin maayo iyaguna uma taxilu shafaacatu shafaacadii ergadii baa yaa markaa gelaysa xilligeedu oo la idmaya waa la idmi baynu soo marray shafaacada labada u waa laba qaybood ahlu tawxiid naarta ku dhacay in loo ergeeyo iyo dad asxaabu alkabaa'ira oo in la cadaaba mutay in la cafiyo labadaa wey ninbaa in birta la saara la doonahayaa ilaahayow addoonkan waa kan wey kan wey allah iska cafi ergaan ka nahay ordaay kaxaystaa laleehay naarta in lagu tuuraa la rabay ordaay kaxaysta midna uu ku dhaco waa loo ergeynaya labada erga u muhiimsan waa labada shafaacay sla ah, diideen wey waxay leeyiin ninkii dembi intuu galay naar mutay laabudda waa in la geliyo haddaan la cadaabin maxaa ka dhalanaya meesha haddaan la cadaabin waxay dhn waxaa ka dhalanhaya khulfi lwacdi been baa meesha ka soo bixi bleebdarrada eeg infaadu اlwaciid goodi walba iyo hanjabaad walba waa inay fushay leeyihiin hadday fuli weydo balan la qaabo laga baxay ma aho bay ku leeyihiin war maxaa idinku dhacay markay kutubulcaqaa'id marayan waxay ku leeyihiin la soco hadda addoonku hadduu wanaag shaqaysto in la amaal mariyo waa waajib lagamana noqon karo laakiin hadduu dembi ku dhaco oo macaasi la yimaado in la cadaabana way bannaan tahay in la cafina way bannaan tahay caqliguna hawshaa ma xukumi karo alcaqlu laa yuujibu cuquubaة اlmudnib bay leeyihiin caqli wuxuu garan karaa keliya annahu yastaxiqu alcadaab laakiin cadaabka lagu fuliyo waa hawl all u taalla in la da hwl ta waxay le lakin saasuu caqliga ahaa caqli laakiin waxaa ka daba yimid qur-aan iyo sunna oo maxay sheegtay ninkii dembi ku dhaca laabudda waa in la cadaabo taa waa beentood taa beentood wey oo waxay leeyihiin in cadaabka la laazimiyo qur-aankaanu ka qaadanna iyo sunnada laakiin caqligu istixqaaqunbuu garan karaa ma garan kara cadaabku inuu waajib yahay marka macnahaasay ku dulaan marka markaad kutub alcaqaa'id maraysaan iyo kutub اlusuul warka beenta loo tiro mucl iska ilaaliya mucl waxay qabaan caqligu wuxuu keenayaa alcaqlu waa muujib wuxuu waajibiyaa cadaab buu waajibinaya mucl ma qabto waxay qabaan caqligu wuxuu garan karaa istixqaaq alcadaab ama wuquucuhu wa cadamu wuqiici waxay u laabanaysaa bay dhaheen sharciga iyo samciga marka labada masleyan isku khaldeen midday leeyihiin caqligaa waajibinaya waa sawaabka ithaabat اlmuطiici waa waajib amaa waajibun caqlan bay ku leeyihin in la cadaabo kii ma garan kara istixqaaq ma garan karaa bay yidhahdaan aynu ka wuxuu yidhi wayashfacuuna way ergaynayaan muslimiintii xataa yakhruja min annaari ilaa naarta uu ka soo baxo man qaala laa ilaaha ila allah ninkii tawxiidsaday wa kaana fii qalbi min alkhayri maa yazinu shaciiratan ninkii tawxiidsaday wa kaana fii qalbi qalbigiisuna uu ku jiro min alkhayri xagga camalka wanaagsan maa yazinu shaciiratan wax u dhigma xabad ah ama xabad garbi ama heed ah fa yujcaluna waxaa la yeelayaa bifanaa'i iljanna jannada ardaageeda wayajcalu ahlujanna ahlujanna waxay bilaabayaan yarushuuna calayhim inay biyo ku bilbilahayaan waa inaga soo marray yafiduuna calayhim almaa biyo ay ku bilbilahayaan xataa yambutu ilaa ay dhashaan nabaatan dhalasho ka nabaati sayli cafan ka nabaati shayi shayga dhalashadiisa oo fi sayli daadka ama daad xorta ka dhex dhasha wayadhabu waxaa tegahaya xuraaqu xuraaqu lmucadabi xuraaqu waa dafeetadii gubashadii halamadki ku yaala ruuxu markuu intii dab la saaro halaalmuxiyan boogti kugu hadhay iyo madowgii ka baaba'ahay waanu gaari doonnaa dadka noocaasa ahlujanna waxay u bixin doonaan aljahanamiyuun ahlujannaha magac la bixiyay u bixinayaan muslimiinta intii la cadaabay naarta laga soo saaray ee jannada la geeyey ayay jahanamiyuun u bixinayaan asmaada iyo magacyada dadka loo bixin asmaau tawqiifiya aha iska ogow falkaan kugu aragnaan maac ah kugu bixinaynaa ahlujannahu maxay yidhaahdeen haaulaa'i aljahanamiyuun waagi dambe waxaa ka dacwoonhaya qolihii jahanamiyin waa ilahu magacaan una dhibay baa laga bedelayaa lama dhigi ahlujannahu maxaad magac u bixiseen haddee waa yihiine ku sugnaadaa iyo nisbadu biadnaa shay biadnaa shay ya abaa hore abaa hore maxaa loogu ma bisad buu dhalay wadaadku wax yaroo lagugu arko ayb yaa lagugu bixinay wayadhabu waxaa tegaya xuraaquhu raadkii iyo madowgii iyo catirtii baa ka dhammaan dabkii iyo naartii raadkay ku reebtay baa laga dhammaynaya uma yas'alu ilaahay buu addoonkii gubtay ee la soo saaray weydiisanayaa janno iyo khayr xataa tujcala lahu ilaa loo yeelo addunya wa casharatu amhaaliha macaha adduunyo iyo toban laabkeed baa lagu maamuusoo la siinaya su'aalaha kadib xadana abubakr bn shaybata xadana sma bnu ciyanata can camr bni dinaar samica jaabiran yaquul samicahu min الnabiyi jaabirolaan maqlay nabigaan ka maqlay biudunihi dhegahaygaan kaga maqlay war lai sheegay maaha yaquul asagoo leh ina allaha yukhriju naasa min الnaar ilaahay dad buu naarta ka soo saari fayudkhiluhum اljanna jannuu gelin xadana aburabiic waynu soo maray sulayman bn daawuud alcataki abuabic azahrani buu caan ku yahay abuabic azahraani sulaman bn daawuud alcataki xadaana xamaad bnu zayd bn dirham albasri qaala qultu licamr bni diinaar waxaan ku uri xamaad iyo hadda waxaa ismutaabacinaya sufyaan kilaahuma can camr bni diinaar waxaan ii buuhi asamicta camr baa odhanaya camar baan ku odhanaya cafwan asamicta jaabir bn cabdillahi ma maqashay yuxadiu isagoo ka tabanaya xadiidka can rasul lah sal slam oo leh inuu rasuulku yidhi sheegaya ina allaha yukhriju qawma min annaari bishafaaca ilaahay qowm buu ka soo saari naarta irga muslimiin iyo malaa'ig iyo ahlujannu kaga soo saaraya qaala wuxuu uhi sufyaan nacam waan maqlay jaabir oo nabiga arrinkaa ka tabinaya xadaana xajaaj ibnu shaacir xajaaj ibnu yuusuf soomaan magaciisu qaala xadana abu axmed aلzubayri xadaana qays ibnu sulaym alcambari qaala xadaana yaziid alfaqiiru yid aiir yiid ibnu hayb baa lhada alaiir wa ninkii dhabarka la wy ninka aiirka ma ah yiid alaiir waa ninka soo mara kutubta ku soo maray habeenbaa asagoo lugaynay yay laaq isu cadayso wuxuu mooday inay dadka moogta habeenk markaad lugayso dayaxana uu joogay ay caddo tahay meelgoda waxaad mooday inay simanta gebibuu ka duulay dhabarka wax ka noqday dhabarku mar aan jiray faqaarkuna waa xangullaha ricdhada lafta yaa faqaarka la yidhaahdaa dhabarku hula'aa yaiid alfaqiir yaziidkii dhabarkala aawe dhabarlaabo weeye ee maaha ninkii faqiirka ah ee saboolka ah ayib wax kale u qaadan faqiirka didulhinaa'a ah ma aha xadana jaabir ibn cabdilaahi qaala qaala rasul sl slm marka yaziid alfaqiir buu mutaabacanaya isaguna camr bnu diinaar buu rasul la sl sl rsulka wuxuu yidhi ina qowman qolyo muslimiinta ka mid a ah, yukhrajuuna min annaar naarta laga soo saari yaxtariquuna fiiha way ku gubanayaan naarta ilaa daaratu wujuuhihim wejiga wareegiisa mooye intaa wejigaa ah mooye waxaynu soo maray xadiid kale ku in aaaru sujuud aysan naarta cunin halkana wejiga wareegiisa basa la sheegay laba qodob laba madhab baa kuu bannaan inaad tidhaahdo hawshan waa min baabi atansiis calaa bacdi afraad اlcaam oo wejigu wa ka midii aad tidhaahdo xubnihii sujuudda wejigaa laga sujuudaa labada sacabbaa laga sujuudaa jilbaha laga sujuudaa lugaha laga sujuuda xubnaha toddobada aba naari taaban maysa aad tidhaahdo wejiga meesha lagu sheegayna waa fard min afraad kamid mid ah xubnihii sujuudda in marka shay caama oo guud qayb ka mida ah la sheegana takhsiis ma keeno haddii subanuhu yidhi waxaa layga dhigay dhulkoo dhan baa layga dhigay dhul lagu weysaysto lagu gebagabaysto riwaayana ay tihi turaabta ciiddaa layga dhigay turaabtu waa qayb ka mida ah dhulka ma min baabi tansiis calaa bacdi afraad alcaamba ah mise min baabi takhsiis weeye waa masale khilaafiya wadaadda waxay leeyihiin aataaru sujuudi la sheego dhan waxaa looga jeedaa inta wejiga bas xubnaha kale naartu way leefi way cuni jilbaha iyo lugaha iyo gacma way la kici wejiga laakiin lama taabanayo macnaan u mahraati kacahaya oo wejigu waa ka duwan xubnaha kale waa kii diiday in la garaaco qabax allah wejga ruuxa lagu yidhaahdo la dhankalaasi uu diiday wejigu marka waxbuu dheerya xubnaha kale iyo inaad tidhaahdo waa waa bacda afraad alcaam labadaa madhab baa ku jirta aan iskaga tago ilaa daaraatu jamcu daaraatin waa wareega wejigaa loo jeeda ilaa daaraatu wujuuhim wajiyaalkoodu wareegoodu meeye inta kale naarta waa cunaysaa xataa yadkhuluuna aljannata ilaa jannada galaan xataa yadkhuluuna nuunti baa la sugay waa luqa min uslub min asaaliib alcarab badan ee xataa inay shaqaysato nuunta ay la kacdo waxadaana xajaaj ibnu shaacir kan ma dheer yahay ku istaagno in sha allahu wallahu aclam marxab maxamud warkaada ma fahmin iigu celi si fiican waa saas qof muslimoo saxan u ahaa weli ma dhihin waxaan idhi wuxuu ka toobad keenay gaalnimadii afartankii saro wuu ka toobad keenay markuu toobad keenay bidac baa baaqi ku noqday ay u waaweyn laba bidco bidcatu ibaat اlkalaam الnafsi iyo ru'yada oo biduuni muqaabala la sugo bidac baaqi ku ahaa baa jira maslaة taqliid oo iimaan اlmuqalidi xataa uu ka hadlay oo waa lagu weeraraa uma muslim baa mise ma ahayadna waa masaa'il kale bidac waaweyn baa baaqi ah laakiin labadaasa u caansan wadaaduhu marka waxay khilaafeen saddex ee dhowr madhab nima waxay leeyihiin markuu mucsilada uu ka soo baxay si toosa wuxuu u qaatay madhabka salafu saalix oo laba marxalo basuu soo maray marxalat اlictizaal iyo marxala asuniya asalafiya niman halkaasay maraan nimanna waxay leeyihin saddex marxaluu soo maray waana sida raajixa ah marxaladii mucsilada iyo marxaladii madhabkii kulaabiyada iyo marxaladii u dambaysay kitaab ibana uu qoray saddexdaa marxalana waa la sheegaa saddexdaa marxala xataa haddaan sugno tan u dambaysee wanaagsan ee kitaabulmaqaalaat iyo uu ku qoray kitaabkiisa alibana laftirkeedu asifaat alkhabariya unbuu ka hadlay mooyeene usuushii lagu haystay kutubta kale uu ku caddeeyay muusan ka noqonin idan waxaan leenahay ninka la yidhaha abulxasan alashcari abu muxamed cabdullahi bn saciid bn kulaab ayaa dhan walba diinta kaga fiican dhan walba asaga kaga fiican abulxasan waa jahmiyun fii baab اliimaan meesha ibnu kulaab uu yahay murjiun fii baab اliimaan irja اlfuqaa baana ka fiican madhab اljahmiya fi liman asaga ka fiican ayb marka saddex marxal iyo laba marxaluu soo maray baa la sheegaa waxaynu ka hadlayna waxay ahayd ashaaciradan dambe ku nasab sheegatay imaamka waxay sheegsheegaan beri buu ka yahay taa macnaheedu ma aha asagu waa nabad iyo caana ma aha wallah aclam